بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب الكتابة وحو كتاب يهي أدونكي أولا alkitaabaةu luatan luqatan waxa weeye addamu waxa laisku daro waljamcu laisku ururiyo maxaa yeelay bay dhaheen kitaabaynta addoonka la kitaabaynayo waxaa ku sugan damu najmin ilaa najm xilli baa xilli kale lagu daraya najm jamciisu waa nujuum laba macno lagu iطlaaqaa xilliga maalulkitaaba waxa weeye la bixinayo ama uu xaaloobayo iyo maalka laftirkiisa maalulkitaaba laftirkiisa nujuum waa lidhahda labadaba mualifku uu adeegsan doonaa musطalaxa najmiga ama nujuumta sharcan kitaabada waxaa weeye caqdu ciطqin bilafdiha bicuwadi munajabin binajmayni faakar waa heshiis xorayn addoon lagu xoraynayo lafdiga kitaabada ayadoo cidqiga la dhaafsanayo xoolo lagu madaleeyey laba xilli ama wax ka badan waxaa la yidhahdaa kitaabadu waxay khilaaftay qawaaciddii mucaamalaadka saddex weji bay ku khilaaftay ka koobaad waxa weeye sayidku maalkiisa ayuu maalkiisa ku iibinaya maxaa yidhi addoonka asagaa iska leh xoolahan uu keenayana asagaa iska leh marka maalkiisau maalkiisa ku iibiyey wejka labaad waxa weeye sayidku addoonkiisa dimadiisa ayuu xoolo ku yeelanaya waana addoonkiisa inuu wax ku yeesho maaha wejka saddexaad waxaa weeye milkigu wuxuu u sugnaanayaa addoon addoon baa wax milkinaya oo xoolo shaqaysanaya oo milkinaya addoonkuna asagaaba xoola inuu wax milkiya ma ahayn laakiin sharcigu wuxuu waxaasoo dhan u banneeyey maxaa yeele aad baa loogu baahan yahay cidqigu waa sunne sayidkana waxaa laga yaabaa in naftiisa ayna u saamixin inuu addoonkii bilaash uu ku xoreeyo addoonkuna uusan haysanin xoolo uu naftiisa ku furto saa darteed haddii lagu xidho xornimadiisii in uu xoolo keeno muddana la siiyo dadaal badan buu bixinayaa si uu xornimada u gaadho si uu xoolahaana usoo shaqaysto waaya marka jahaladii waan iska ixtimaalay waxaa asal u ah kitaabada qowl اllahi caزa wajal wاladiina yabtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatimuuhum fakaatibuuhum in calimtum fiihi khayraa wاladiina yabtaguuna اlkitaab kuwa dalbaya kitaabaynta oo mima malakat aymaanukum kuway yani midigyaalkiinu ay milkiyeen ka mida waa addoommihii fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ku ogtihiin fiihim ayaga khayran khayr haddaad ku ogtihiin iyo qowlka nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam almukaatabu cabdun mukaatabku waa addoon maa baqiya calayhi dirhamun intuu dirham lagu leeyahay hiya kitaabadii mustaxabatun mid la suneeyey weeye dalabahaa hadduu dalbo kitaabadii raqiiqun addoon amiinun oo aamin ah qawiyun oo awood u leh calaa kasbin xoogsi qiila waxaa la yidhi aw hayru qawiyin aw dalabaha ama uu dalbo hayru qawiyin mid aan yacni awood lahayn hadduu aamin yahay wey walaa tukrahu lamana kahdo bixaalin sinaba kitaabadii addoonka looma kahdo waa mustaxab in addoonkii la kitaabeeyo waajib ma aha aayadaasaana tusinaysa wاladiina yabtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraha goormay markaa sunno noqonaysaa haddii addoonkii uu dalbado sayidkiisa ka dalbado in la kitaabeeyo isla markaa addoonkaasi uu yahay addoon laba sifa laga helay aamin haddana awood u leh inuu shaqaysto ammaanada waxaan u eegnay aan tixgelinay si xoolaha uu shaqaysanayo uusan iskaga dayacin oo markaa xornimadii uusan u waayin awooddana waxaan u shardinay si uu u shaqaysto oo markaa loogu kalsoonaado inuu xoolaha soo xasilin karo qiil baa wuxuu leeyahay xataa haddii uu dalbo mid aan awood lahayn in la kitaabeeyo waa sunno in la kitaabeeyo mar hadduu ammaano uu leeyahay maxaa yaele dadka muslimiinta caawin qofka diinka leh ee lagu kalsoon yahay ayagaaba ku sadaqaysano ka bixin xoolaha lagu kitaabeeyey sinaba looma kahdo oo karaaha ma aha kitaabadu xataa haddii qofkan labadii sifo laga waayo ammaanadii iyo hee iyo awooddii kitaabadu waxay leedahay afar rukni siiqo iyo raqiiq iyo sayid iyo ciwad siiqo iyo addoon iyo sayidkii waxa wey kitaabeynaya iyo ciwadkii xoolihii la bixinay wuxuu ku bilaabay rukniga koobaad oo ah siiqadii wuxuu idhi wasiiqatuhaa kitaabada siiqadeedu kaatabtukum waan ku kitaabeeyey calaa kada intaasaan kuu kitaabeeyey munajaman xaalu yahay mid lagu la madaleeyey oo la xiliyeeyey idaa addaytahu haddaad bixiso maalkaas kitaabada faanta adiga xurun siiqadeedu waa inuu sidaa dhaho xoolo aha intaa baan kuu kitaabeeyey ayadoo markaa lagu madaleeyey muddo haddii aad muddada ku bixiso xoolahaas xorbata wayubayin wuu caddaynayaa cadad الnujuumi wakhtiyadii la bixinaya ama xilliyadii tiradooduu wa qista kuli najmin iyo xilli walba ku soo hagaagaya sayidku xilliyada uu addoonka kitaabeeyey inta uu ku bixinayo muddaduu ku bixinayo xoolihii kitaabada iyo xilli walba intuu bixinayo taasuu si fiican u caddaynayaa iyo qadarka laga rabo wayubayin wuu caddaynaya cadad anujuumi xilliyada tiradooda waa qista kulli najmin iyo xilli walba inta kusoo hagaagaysa xoolihii lagu kitaabeeyey walow taraka hadduu ka tago lafda tacliiqi tacliiqa lafdigiisa wanawaahu u niyeysto jaaza way bannaan tahay hadduu tacliiq iska badaayo oo uusan dhihin ida addaytahu fa anta xurun oo wuxuu ku gaabsaday keli ah markuu kitaabaynayay kaatabtuka calaa kada intaasa kuu kitaaba muusan raacinin idaa addaytahu haddaa intaa bixiso fa anta xurun intaa muusan raacinin waa tacliiq laakiin wuu niyeystay way bannaanta walaa yakfi kuma fillo lafdu kitaabatin kitaabayn lafdigeed bilaa tacliiqin tacliiq la'aan walaa niyati iyo niyo la'aan cala almadhabi muctamad ah haddaan qabanno kuma fillo inuu ku dhawaaqo lafdiga kitaabado kaatabtuka calaa kada isagoon wax tacliiqa raacinin niyana aan ku darin ma banaano tacliiqi waxa wey idaa addaytahu fa anta xurun niyadana waxa wey inuu niyeysto hadduusan lafdiga ku dhawaaqin inuu niyeysto labadaa haddii la waayo tacliiqi idaa addaytahu fa anta xur iyo niyadii inuu niyeysto labadaba la waayo lafdiga kitaabada keligeed inuu ku dhawaaqu dhaho kaatabtuka calaa kada kuma filla maxaa yeelay lafdiga kitaabada waxaa loo isticmaalaa macno kale oo ah mukhaarajo mukhaarajaduna waxa weeye inuu addoonka sayidkiisi sayidku addoonkiisa ku dhaho inoo shaqee maalin walbana intaa iska bixi wixii intaa ka badanna adiga iskale mukhaarajaa la yidhahdaa marka kitaabada mukhaarajadiina waa loo isticmaalaa waxa lagu kala saaraya waxa weeye idaa addaytahu fa anta xurun ama inuu niyeysto wayaquulu mukatabu mukatabki wuxuu odhanayaa qabiiltu waan aqbalay waa inuu intaa raaciya qabuulkii waa inuu raaciya si deg dega kadibna wuxuu raaciyey mualifku ruknigii labaad iyo kii saddexaad waa addoonkii iyo sayidkii wa sharduhumaa addoonka iyo sayidka waxaa loo shardiyaa takliifun takliif baa loo shardiya inay yihiin laba baaliq oo caaqilayn ah waaya isma kitaabayn karaan sabi iyo majnuun sabi isma kitaabayn karo labana kitaabayn karo majnuunna saas oo kale وإطلاaq waxaa kaloo loo shardiyaa tasarufki inuu muطlaq yahay qofka wax kitaabaynaya iyo kala kitaabaynaya addoonkii ah. labadaba inay muطlaqi tasaruf yihiin baa la shardiyaa wakitaabaة اlmariidi qofkii xanuunsanaa kitaabayntiisu addoonkii kitaabeeyey min الثuluثi uluثkii bay ka baxaysaa fain kaana hadday usugnaatay lahu sayidkii mariidkii hadday u sugnaatay milaahu addoonkaa labanlaabki saxad way ansaxaysaa kitaabatu kulihi dhammaantii inuu kitaabeeyo fain lam yemlik hadduusan lahayn hayrahu asaga waxaan ahayn oo waaddaa uu bixiyo fii xayaatii noloshiisii miatayni wa qiimatu qiimihiisuu yahay miatun boqol cataqa wuu xoroobayaa wain addaa hadduu bixiyo miatan boqolna cataqa waxaa xoroobaya uluaahu saddex meelood labo ka mid ah addoonkii laga eegaa ulu hadduu kitaabeeyo qof waxa wey xanuunsan marad almowt uludkiibuu ka baxaya ila waa tabaruc haddoo kale kitaabayna waa nooc tabaruca marka uludkiinbaa laga eegaya waaya haddii haddaba sayidkii xanuunsanaa ee addoonkiisa kitaabay uu leeyahay addoonkan labanlaabki oo hanti ah hadduu haysto qiimaha addoonkan labanlaabki hadduu haysto oo addoonkan uu tarikadiisi ka yahay saddex meelood meel kitaabada addoonkaasoo dhan way ansaxaysaa haddii laakiin addoonkii uu kitaabeeyey wax aan ahayn uusan milkinin wax hanti uu ka leeyahay waan eegaynaa haddii intuu noolaa uu shaqeeyo laba waa lacagta lagu kitaabiye laba ahayd maalan labadii boqolla iska bixiyey qiimaha addoonkuna waa boqolba qiimaha addoonkuna waa boqol marka wuu xoroobaya maxaa yeelay laba boqol u hadhaya warasadii labada boqol waxay udhigmaan addoonka qiimihiisi oo boqol ahaa laba laabka marka wuu ka bixi karaa uludki haddii laakiin boqol keliya uu bixiyo haddii boqol lagu kitaabeeyey boqolkiina uu bixiyo markaa waxaa xoroobaya saddex meelood labo ayaa addoonkii xoroobaysa saddex meelood labo meelna addoon buu ahaanayaa saddex meelood labana xor buu ahaanaya maxaa yeelay boqolkii markaan eegno asagana waxa weeye boqol uu yahay laba boqol bu isku noqonayaan laba boqol marka saddex isle uqaybi waxaa weeye waxaa ka soo baxaya lixi ayaa uludkii u noqonaya waayo marka addoonkii marka waxaa ka xoroobaya uluteynkiisi yani uluteyn baa xoroobaya markii asagu boqolu yahay soddon iyo saddex dhibic saddex iyo soddon iyo saddex dhibic saddex laisku daray lix iyo lixdan dhibic lix baa xoroobaysa soddon iyo saddexna dhibic saddexna waxay noqonaysaa addoon boqolkii marka u gee waratayda waxaa usoo hadhaysa boqol iyo soddon iyo saddex dhibic saddex isagana inta ka xorooday waa lixdan iyo lix dhibic lix marka laisku geeyo laba boqol bay noqonayaan taqriiban waaya saasay marka waratadii laba laab eh, ay ku helayaan intii addoonka ka xorooday walow kaataba haddii uu kitaabeeyo murtadun mid murtad ah addoonkiisa hadduu kitaabeeyo bunya waxaa lagu dhisayaa calaa aqwaali milkihi milkigiisa aqwaashii ku sugnayd ayaa lagu dhisayaa fain waqafnaahu haddaan milkigiisii joojinno oo aan mawquuf ka dhigno baalat way buraysaa kitaabadii cala ljadiidi qolkaa jadiidka haddaan ku socno haddii gaal murtad ah addoonkii uu iska lahaa uu xoreeyo waxaan ku dhisaynaa aqwaashii milkigiisa saddex qowl baa inugu soo dhaaftay saddexdii qowl ma halkan imaanaysa qowlka ugu xoog badan wuxuu ahaa in milkiga murtadka uu mawquuf yahay oo la joojinayo uu riddadii uu ka soo laabto oo islaamnimadu soo galana in xoolihiisi uu helaya kalena xoolihiisi ay noqonayaan milka libayt ilmaal marka qowlka mawquufka haddaan ku soconno waxa weeye kitaabadiisii oo kitaabay way buraysaa maxaa yeele waxaa ka laazimaysa in caqdigii kitaabada la tawqiifiyo cuquuddana ma aqbasho tawqiif in la joojiye ma aqbalayso marka caqdiguu buraya walaa tasixu ma ansaxayso kitaabatu marhuunin mid addoon la rahan dhigay oo rahan u yaalla in la kitaabayo ma ansaxayso maxaa yeelay wuxuu u bandhigan yahay beec waa la iibinaya haddii dayntii la bixin waayo addoonka waa la iibinaya marka kitaabayntiis maxay faa'idaynaysaa wa mukran mid la kireeyey addoon qofka laga kireeyey asna lama kitaabayn karo maxaa yeele manaaficiisa qofka laga kireeyey baa mutaystay marka ma shaqaysan kare ka dhiganta washard اlciwadi ciwadka shardigiisu waa rukniga afaraad waa maalki waa ciwadka ciwadka shardigiisu waxaa weeye kownuu inuu yahay ciwadkaasi daynan dayn inuu yahay xoolaha lagu kitaabeynayo waa inuu dayn u yahay ama kaash ha ahaado ama ha ahaado cayn ama manfaco ha ahaado dayntaas oo muajara la madareeyey oo muddo loo sameeyey waa in muddo la siiya addoonku uu ku soo shaqayn karo xaal ma noqon karto deg deg ma noqon karto maxaa adoonkii wax xooloo gacantiis ku jira ma jiro marka waa in muddo la siiyaa oo loo madaleeyaa waay saasayna slaf ku dhaqmi jireen asxaabtana saasaa laga soo wariyey qowlan wa ficlan walow manfacatan walow kaana alciwad ciwadka haba ahaado manfacatan manfaca ha ahaado manfacada waxaa la dhihi karaa maalan sayidkiibaa ku kitaabeynaya inuu laba guri u dhiso maalan waay marka uu xooggiisa ugu oo guryaha u dhiso taas waa manfaco waa munajaman inuu yahay maalkii kitaabadii mid lagu madaneeyey binajmayni laba xilli fa aara wax ka badan saasaana laga soo wariyey asxaabtii in waxa weeye lagu madalayn jiray maalka kitaabada laba xilli waaya asxaabtii saasaa laga wariyey salafkii iyo wixii ka dambeeyey sababtun waxaa weeye in addoonkii fursad la siiyo uu ku shaqayn karo isla markaana xoolihiisi nafis iskaga bixin karo munajaba mid lagu madaleeyey binajmayn laba xilli waxaa wey inu dhaho kale maalan waxaan kuu kitaabeeyey kun kunkaas oo aad ku bixinaysa laba sano sanadka koobaadna waxaad bixin shan boqol sanadka labaadna waxaad bixin shan boqol saasoo kale waqiila waxaa la yidhi in malaka sayidkii hadduu milkiyo bacdahu addoonka barhkii wa baaqihi intiisa kalena xurun xor ay tahay addoonka intiisa kale waaba xor lam yushrad lama shardiyo ajalun muddo ama madal lama shardiyo watanjiimun in waxa weeye la xiliyeeyo oo muddo loo qabto yani uu ku bixinayo laba najmi iyo wax lamid ah lama shardiyo hadduu addoonkan yahay mubacad banna uu xor yahay banna uu cabdi yahay barkaa uu iska leeyahay marka uu rabo inuu kitaabeeyo wuxuu leeyahay qiilkan dambe ee daciifka ah shardi ma aha in dayntii la muddeeyo ama xili loo qabto tanjiim in la madaleeyo dho labada xili baad ku bixinaysaa shardi maaha maxaa yeelay addoonkan maadaamu bacad ahaa badhna u xor ahaa badhna u addoon aha barhkii u xor ku ahaa ayuu muhaayaa sayidkiisa la geli jiro dee wuu shaqaysan jiray maalina asaga iska laha maalina sayidkiisa iska laha marka yuftarad inuu maalmaha shaqaysto xoolo meel dhigta marka waxaa laga yaabaa inuu xoolo haysto iska bixin karo saa darteed lama baahno eh, in muddo la siiyo walow kaataba hadduu kitaabeeyo addoon hadduu kitaabeeyo calaa khidmati shahrin bil inuu u khidmeeyo wa diinaarin hal diinaar inuu bixiyo cinda inqidaa'ihi bishaasi markay dhammaato saxad kitaabadii way asaxaysaa maxaa yeelay kitaabadii waxay u asaxaysaa manfacadii ayuu ka helay mar hadduu ku muddeeyey bil oo yidhi bishaasaad ii khidmaynaysaa bishaa markay dhamaatana diinaar baad bixinaysaa saasaanaad ku xoroobaysaa way asaxaysaa taas wax dhibaa male aw mase kaataba wuxuu ku kitaabeeyey calaa an yabiicahu inuu addoonkii ka iibiyo kada intaas inuu ka iibiyo ayuu ku kitaabeeyey fasadad kitaabadii way fasahadaysaa hadduu dha waxaan kuu kitaabeeyey inaad intaasi intaa aad iga iibiso xoolaha intaa dhan aad iga iibiso ama bishardi inaan intaa kaa iibiyo kitaabadii way fasaahadaysaa maxaa yeelay laba caqdi ayuu isdhex geliyey oo isqaadan karin shardu caqdin fii caqd caqdi buu caqdi ku shardiyey marka cuquudan laisma dhex geliyo saa darteed caqdigii kitaabadu waa fasaadaya walow qaala hadduu dhaho kaatabtuka waan ku kitaabeeyey wabictuka waana kaa iibiyey hada sawba maradan bialfin kun baan kaaga iibiyey wanajaba uu ku xiliyeeyo ama uu ku madaleeyo alalfa kunkii muddo uu ku madaleeyo oo wacallaqa uu ku xidho alxuriyata xuriyaddii biadaa'ihi bixintiisa uu bixinayo kunkaa falmadhabu muctamadu waxaa weeye sixatu lkitaabati kitaabadii inay asaxayso duuna albayci bayci uusan asaxayn sayid baa addoonkiisii kitaabeeyey wuxuu idhi waan ku kitaabeeyey waana kaa iibiye maradan kitaabayntaasi iibkaaba bialfin ciwadkeedu waxaa weeye kun marka waxaad garanaysaa inuu laba caqdi isku daray isla markaa ciwadkoodu hal mid ka dhigay waa hal safko bialfin baad bixinaysa kitaabada iyo maradan kaa iibiyeba najmigiina wuu xiliyeeyey oo laba najmi laba xili ayuu u sameeyey wuxuu idhi kunkaa an boqolla waxaad bixinaysaa najmiga kooaad muddada kooaad markay dhammaato inta kalena waxaad bixinaysaa markii muddada labaad ay dhammaato xorriyaddiina wuxuu ku xidhay inuu lacagtaa kunka uu bixiyo markaad lacagtaa kunkaa iska bixiso waxaa weeye xorriyaddii waad helaysaa kitaabadii way asaxday laakiin bayci wuu guray sababtoo ah baycii iijaabkii iyo qabuulkii mid ahaan waa iijaabkii ayaa ka hormaray addoonku intuusan ahliyad u helin inuu sayidkiisii la mubaayacoodo addoonku sayidkiisii wax kama iibin karo waxna kama iibsan karo waxaa wa xoolihiisi laakiin marka la kitaabeeye kitaabad u nooc istiqdaariyadu helaya markaa sayidkiisu la macaamili kara waxaan uu ka iibin kara waxaan uu ka iibsan karaa marka iyadoo caqdigii kitaabadu aysan dhammaystirmin oo ijaabkii lagu jiro qabuulkiina weli uusan dhicin ayuu wuxuu sameeyey beec bictuka haada thawb weli waa addoon weli waxa weeyaan kitaabadii muusan helin marka waxa weeye beecii saasuu ku buray walow kataba hadduu kitaabeeyo cabiidan addoomo calaa ciwadin xoola hadduu ku kitaabeeyo munajamin oo la xiliyeeyey wacallaqou ku xidho cidqahum xornimadooda biadaa'ihi ciwadkaa bixintiisa fanasu naskii shaafici waxa weye sixatuha inay ansaxayso kitaabadii wayuwasacu waana loo qaybinayaa wixii musamaha ee la magacaabay calaa qiimatihim qiimahooda yowma alkitaabati maalintii la kitaabeeyey faman qofkii addaa bixiya xisatahu qaybtiisii cataqa wuu xoroobayaa waman qofkii cajaza awoodi waaya inuu iska bixiyo raqa wuu addoomoobaya nin baa wuxuu lahaa addoommo saddexa maalan dabeetana addoommihii oo dhan hal ciwad ayuu ku kitaabeeyey hal ciwad buu ku kitaabeeyey kitaabayntaas miyay asaxaysaa muuna kala qaadqaadin hal mar buu dhammaantood wuxuu waxaan idinku kitaabeeyey tusaale ahaan kun iyo laba boqol baan idinku kitaabeeyey horta kitaabadii waa ansaxaysaa lacagtii uu sheegayna waxaa loo qiime qaybinayaa qiimahooda mid kasta qiimihiisa maalintii la kitaabeeyey ayaa la eegayaa musamihii markaa calىa xasbi qiimati mid kasta qiimuhu suuq ka mariyo ayaa markaa loo eegaya nisbadeeta tusaale ahaan haddii kun iyo uu ku kitaabeeyey qiimihiisu ahaa boqol midna qiimihiisu aha laba boqol qiimihiisu aha saddex boqol kii saddexda boqol ku saagaagaya nisf ilan nisfu almusama buu matelaya lix boqol ba isku noqonaya qiimahooda marka saddexda boqola nis buu matelaya nisf markaasna wuuu kaga soo hagaagaya kuli labadii boqol lix boqol baa kaga soo hagaagaysa kii labada boqol ahaana wuxuu matelayaa ulu alqiima saa darteed ulu lmusama baa kusoo hagaagayo waxaa weeye afar boqol kii waxa weye boqolka ahaana waxaa kusoo hagaagaya sudus almusama sudus almusamana waxa wey laba boqol wahaakada qiimihii baan u eegaya ninkii haddaba iska bixiya saddexdoodii midkii iska bixiya xoolihii kitaabada uu xoroobaya kii bixin kari waayana addoonnimadii buu kusoo laabanaya sidiisii buu addoon u ahaanaya وتصix way asaxaysaa kitaabaةu bacضi man baaqiyu xurun qof baaqigiis uu xor yahay barhkii in la xoreeyo way asaxaysaa watasixu kitaabaةu bacضi man man qof barhkii in la kitaabiy way asaxaysaa mankaasoo baaqiyintiisa kale xurun xoree taag falow kaataba hadduu kitaabeeyo kullahu dhammaantii sax uu ku asaxayaa fi riqi intii addoonnimada ahayd addoonnimadii uu ku asaxaya fi adhaar waaya way bannaan tahay wayna asaxaysaa inuu kitaabeeyo addoon mubacad ah banna xor ah banna waxa weeye addoon ah barhkii uu addoonka ka ahaa inuu ku kitaabeeyo way bannaanta maxaa yeele maqsuudkii kitaabada waxay ahayd inuu addoonkan xorriyad kaamila u helo taana way ka xasilaysa maqsuudkaasi uu xasilaya haddii asagoo dhan uu kitaabeeyo mubacad buu ahaa banna xor buu ahaa banna wuxuu ahaa addoon asagoo dhan buu kitaabeeyey wuxuu hi dhammaantaa waan ku kitaabeeyey bar bun asagu lahayn ba or u yahay marka wuxuu ku asaxayaan intii addoonnimada niskii uu addoon ka ahaa muu ku asaxaya lakin niskii uu xor ka ahaa kuba asaxi maayo wa calaa qawli tafriiqi calaa qowlay tafriiqi safka weeyaan haddaan ku soconno qowlkii safkada kala qaaday kii kalena uu ku buraya intii riqiga nu ku asaxaya intii waxa weeye uu xorka ahaana uu ku buraya walow kaataba hadduu kitaabeeyo bacda raqiiqin addoon barhkii fasadat way fasaadaysaa in kaana hadduu yahay baaqiyiintiisa kale liayri eyrka haduu sugan yahay liayri eyrka hadduu iska leeyahay walam yadan heyrkaas uusan fasixin wakada waxaa la mid in adin hadduu fasaxo amase kaana bacdigaas uu u sugnaaday lahu asaga cala madhabi muctamad haddaan qabanno haddii uu addoon barhkii uu kitaabeeyo addoon kaamil ah oo gebigiisa wada addoona muunan addoonkii kulligii wada kitaabayna bar ka midu kitaabiye wuxuu hi barkaaga ayaan kitaabeeyey oo intaa ku kitaabeeyey kitaabadaasi waa faasid ma ansaxayso waa haddii baaqigiisu uu iska lahaa nin kale baaqigiisu nin kale iska lahaa laba nin baa addoon ka wada dhexeeyey nin baa intiisii kitaabeeyey haddii kayrkii uuna fasixin ma ansaxayso jazman maxaa yal addoonka ma madax bannaano xorriyad kaamilana ma helayo taa waxaa la mid ah haddii uu u fasaxu dhaho intaadi kitaabee intaadi iska kitaabee adoonka inaga dhexeeyey intaadi kitaabee hadduu dhahaan waa la mid ama asagu wuu iska lahaa niska kale addoonka asagaa wada lahaa nisna wuu kitaabeyey nisna muuna kitaabey taana ma ansaxayso sababtoo ah kaatabku wuxuu rabaa inuu helo xorriyad kaamila inuu dhaqdhaqaaq sameeyo oo ganacsado u safro oo wax soo iibsado wax iibiyo si uu iskaga bixiyo xoolihii kitaabada nin barkii uu addoon yahayna taas usuuroobi mayso maqsuudka kitaabada marka meesha baxayo walow kaataba hadday kitaabeeyaan laba sayid hu addoonka isku lahaayeen macan wada jir hal mar hadday kitaabeeyaan aw mase wakalaa ay wakiishaan qof kitaabeeya addoonka isku lahaayeen sax u asaxaya in itafaqat الnujuumu xoolihii waxa weeye ay ku kitaabeeyeen hadday iswaafaqaan waaya wajcila maalu xoolihiina laga dhigo wajcila maalu xoolihiina waxaa laga yeelayaa calaa nisbati milkihimaa labadoodii milki intay kala ahaayeen intay u kala lahaayeen addoonka unbaa waxa weeye xoolihiina laga kala dhigaya falow cajaza hadduu awoodi kari waayo addoonkii inuu iska bixiyo xoolihii lagu kitaabeeyey ee labada sayida ku kitaabeeyeen facajazahu dabeetana uu ku cajzi xukmiyo axaduhumaa midkood oo kitaabadii fasakho wa araada alaakhru kii kalena uu doono ibqaahu caqdigii inuu sii daayo oo caqdigii sidaa ku daayo fakabtidaa'i caqdin caqdi bilowgii umay la mid tahay waqiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaan tahay arrinkaas yajuusu arrinkaasi waa bannaanya laba nin baa isku lahaa addoon dabeetana labadiiba way kitaabeeyeen mar bay wada kitaabeeyeen oo weliba kitaabadii ku dhawaaqeen waaya ama nin bay wakiisheen inuu addoonkaa uu labadooda u kitaabeeyo dabeetana kiibaa kitaabeeyey kitaabadaasi waa ansaxaysaa haddii nujuuntii xoolihii lagu kitaabeeyey hadday iska waafaqsan tahay xagga jinsiga iyo xagga sifada iyo xagga tirada iyo xagga muddada xoolihii lagu kitaabeeyena waxaa lagu qaybinayaa intay addoonka u kala lahaayeen hadday iyo nis kala lahayen nisnis lagu qaybinaya haddii ulu iyo uluain u kala lahaayeen ulu iyo uluain baa lagu qaybinaya wahaa kada xoolaha soo shaqayn doono haddii haddaba addoonkii uu awoodi kari waayo inuu xoolihii kitaabada iska bixiyo oo midkood uu ku cajzi xukmiyo dhaho waxaan kugu xukmiyey cajzi cajzi marka lagu xukminayo wax ka dhigan tahay in kitaabadii la fasakhay oo addoonkii waxa weye lagu baaqiyanayo addoonnimadiisii midna uu doono inuu iska daayo oo macnaha fursad kale uu sii siiyo bal inuu wax soo helo oo caqdigu sii baaqi ahaado taa waxay ka dhigan tahay kabtidaa'i caqdi caqdi la bilaabayo o kale laba nin oo addoon isku leh oo waxa weye midkood uu kitaabeeyey qaybtiisii kii kalna uusan kitaabaynin taana wayna soo dhaaftay waxaana soo dhaaftay inaysan taa asaxaynin sina baynu asaxayn tanna waa saasoo kale maxaa yeele addoonkii xorriyad kaamila ma heli doono nina waxa wey uu kala laaftay kitaabadii oo uu ku cajisay xukmiye u fasahay caqdi kitaabada midna wuxuu leey intaydii waxa weeye waa ku fasaxee shaqee marka ma soconayso ama ha loo wada fasaxo ama ha laga wada fasaxo caqdiga ha laga wada baxo iil ba l maya xaaladdan wa iska bannaanta maxaa yeelay lianna dawaam aqwa min alibtidaa dawaamkaa ka xoog badan bilowga ah tanaan iska saamaxna walow abra'a haddii uu cafiyo mid ka mid a ah labadii nin ee addoonka kitaabeeyey min nasiibii qaybtiisa hadduu ka cafiyo aw mase actaa uu xoreeya cataa uu xoroobaya nasiibu qaybtiisa waa quwim waa la qiimaynaya albaaqi intii soo hadha in kaana hadduu yahay muusir mid hodan hadduu yahay labadii nin ee kitaabeeyey addoonka ayaa midkood baa qaybtiisii ka cafiyey intaydii waan kaa cafiyey ui oolii anu aan kuu kitaabeeyey inta aniga soo hagaagaysay waan kaa cafiyey ama qaybtiisii buu xoreeyeyba addoonku ku lahaa addoonkii qaybtiisii wuu ka xoroobayaa intii kalena waa lagu qiimaynaya intii kalena waa lagu qiimaynaya waxaa laleeyahay bisiraaya ayuu addoonkani ku xoroobayaa waxaan lagaa rabaa in qaybtii uu ka lahaa saaxiibkaa ninkaad adoonka isku lahaydeen inaad u celiso addoonkana saas kuwada xoroobaya adoona kaa xoroobaya walaagiisana adiga iskale walow abra hadduu cafiyo midkood labadii nina kitaabaya addoonka min nasiibi nasiibkiisi qaybtiisa hadduu ka cafiyo aw mase actaqahu uu qaybtiisi ka xoreeyo aw amase actaqahu uu xoreeyo addoonkii actaqo ee actaqa nasiiba nasiibkiisa u xoreeyo addoonku ku lahaa cataqa waxaa xoroobaya nasiib qeyntiisii wa quwima albaaqi intii kalena waa la qiimaynaya in kaana hadduu yahay weeyaan marka la qiimaynaya muusirna hadduu hod yahay ama hadduu mucsir yahay qaybtiisii unbaa xoroobaysa qaybtiisii unbaa xoroobaysa faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii ma yalzamu sayida sayidkii wuxuu ku waajibayay bacda alkitaabati kitaabaynti kadib wamaa yusanu lahu waxa loo sunayo wamaa yaxrum caleyh wa xaaraan ku ah wa bayaanu xukmi waladi almukaatabati wagayri dalik iyo in la caddeeyo waladka addoontii la kitaabeeyey xukunkiisa iyo wixii intaa ka soo haay ylzam waxaa ku waajibaya asayida sayidkii markuu addoonkii kitaabayey kadib an yaxuطa inuu ka rido canhu xaggiisa juزan qayb oo min almaali xoolihii ka mid ah aw yadfacahu ama qaybtaa uu dhiibay ilay xaggiisa wاlxadu ridid ayaa awlaa ka sii mudan in waxaa weeye la siiyo wafi اnajmi wاlxadu in laga rido ama aw dafcu in la siiyo fi اnajmi اlakhiiri xilliga u dambeeya ayaa alyaqu sii mudan walaصaxu muctoodu waxaa weeye annahu shaaniye yakfi ku filan tahay maa yaqac ku dhacay calayhi korkiisa alismu magacii magac xoola wax lagu magacaabo ayaa ku filan in la siiyo ama laga rido walaa yakhtalifu iskuman khilaafayo bixasabi اlmaali xoolaha kolba intay yihiin isku khilaafi maayo sayidka waxaa waajib ku ah in addoonkii uu xoolihii ku kitaabiyey wax ka mid ah, ka tuuro uu ka cafiyo macnaha ama inuu xoolihi ku kitaabeeyey qayb ka mida uu siiyo si uu u kaashado intaa uu siiyo ganacsi ugu bilaabo maala taasna ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay waatuuhum min maali illaahi aladii aataakum addoommihii aad kitaabayseen siiya wax ka siiya xoolihii ilahay idin siiyey buu ilahay marka itaagan waxaa lagu fasiray xaigaa ama dafcigaas xai in xoolihii bar laga rido ama in xoolihii lagu kitaabiye bar ka mida la siiyaba si ugu shaqaysto labada waa lagu fasiray midkee mudan in la siiyo iyo in laga rido in laga rido ayaa ka mudan in waxa weeye la siiyo taasaa asxaabta laga soo naqliyay radi allahu tacaala canhum qowl iyo ficil waaya midda kale waa la hubaa xoolaha laga tuurayo in ay ku caawinayso cidqigi lakiin xoolaha la siinayo waa la malaynayaa lama hubo maxaa yeele waxaa dhici karta xoolihi inuu meel kale u isticmaalo oo xornimadii uusan u adeegsan baa dhici karta waxaana sii mudan in laga tuuro oolihii lagu xoolihii lagu xidhay bar ka mid a ama in la siiyo xilliga u dambeeyey labadii xilli ee loo qabtay midkii dambe in sidaa la yeelaa fiican taasaa cidqii u dhow waxaa ku filan wuxuun magaca xoolaha ku dhaco intuu doonaba ha dhannaadee taasna xoolaha xagga badnida iyo agga yaraanta uma kala duwanaanayso haddii xataa waxaa weeye kun lagu kitaabiyo maalan oo hal ka tuuro ku filan lakiin waxaa fiican inuu rubc gaadhsiiyo rubc inuu gaadhsiiyo waxaana saasaa laga wariyey salafkii inay ku fasireen qowlka ilahay buu yihi wa aatuuhum min maali illahi aladii aataakum rubcaasa ku fasira afar meelood meel inuu ka tuuro ama uu siiyo walasaxu muctahadu waxaa weeye anna wakta wujuubihi waktiga uu waajibayo xadigaas ama dafcigaas qabla alcidqi xornimada ka hor weeye wayustaxabu waxaa la sunneeya alrubcu afar meelood meel wailaa haddii kale afar meelood meel hadduusan ka cafinaynin ama usan siinayn fasubcu toddoba meelood meel waktiga xadigaas in addoonkii laga tuuro bar ka mida xole ama la siiya ay waajibayso waxa weeye qabla alcidqi intuusan xoroorin ka hor si kaashado xoolahaas ama cafigaas laga cafinayo xornimadiisa oo kaashado waxaa kaloo sunno ah qadarka laga cafinayo ama la siinayo inuu gaadho rubuc hadduusan rubuc gaadhaynina subuc toddoba meelood meel wayaxrumu waa xaaraana oo sayidka xaaraana waطu mukaatabatihi addoontii uu kitaabayey inuu u tago ayaa ka xaaraana walaa xadda xad ku waajibi mayso sayidkii xad ku waajibi mayso waxay xaaraan uga noqonaysaa mukaatabadiisii inuu u tago maxaa yeelay mar haddee uu kitaabeeyey way ka madax bannaanaatay noocan maa saa darteeda uma dhowaan karo haddii laakiin uu u tago ayadoo mukaaabo ah xad ku waajibi mayse maa shubhaةulmilki ayuu ku leeyahay shubha meesha jirta wlxuduudu tudrahu bishubahaat wayajibu waxaa ku waajibaya alayhi sayidkii waxaa ku waajibaya mahro sayidki waxa laga rabaa inuu meherkii gabadhaas uu iska bixiyo hadday ayadoo ogolaatay weyaan xataa hadday ogolaatay inuu meherkii iska bixiyo ayaa waajib ku ah maa shubhaةulmilki ayaa meesha jirta walwaladu waladkii ee u dhashay xor buu noqonayaa adoonta mukaatabada weladki markaa u dhasho xor buu noqonaya walaa tajibu waajibi mayso qiimatu qiimat lwalad waladka qiimihiisa cala madhab maxaa yaele waladkaasi waxaan qiimihiisa u waajibayn waa xor waana addoontiisi addoontiisi u dhashay wasaarat waxayna noqonaysaa mukaatabadaasi mustawladatan mid laga walad dhashaday mukaatabatan oo la kitaabeeyey bay noqonaysaa mar hadday walad u dhashay addoontii mukaatabada ahayd sayidkeedii waxay noqonaysaa mustawladadiisi bay noqonaysaa muwalad bay unoqonaysaa waana mukaatabo waana mustawlado marka laba sabab oo labaduba ay ku xoroobaysaa ku kulmay kitaabadaa uu kitaabeeyey iyo mustawladadaas haddii ay xoole iska bixisana asagoo nool bayna xoroobaysaa hadday iska bixin kari weydana markuu dhinto ayay raasamaalka xoroobaysa isdiidi maayo labada caqdi marka labada arrimood fain cajazad hadday awoodi kari weydo inay iska bixiso xoolihii kitaabada cataqad way ku xoroobaysaa bimowtii geeridiisa saan hore usoo tilmaana wawaladuhaa waladka ay kala timaado min nikaaxi nikaax aw zinan ama zino mukaataba mid la kitaabeeye weeye fi abaari muctaba haddaan qabanno yatbacuhaa wuu ku raacayaa mukaatabadii addoontii la kitaabayey riqan addoonnimuu ku raacaya wa cidqan xornimuu ku raacaya walaysa calayhi waladka dushiisa ma ahanin shayn waxba laguma le waaya hadday addoontii mukaatabada ahayd ay walad la timaado waladkaana uu ka yimid nikaax nin uu ku meheriyey sayidkeedu ama zina uu ka yimaado waladka zinayba ku keenta waladkaas ay dhashay wuxuu noqonayaa mukaata oo hooyadiibuu ku raacaya xagga kitaabadii waaya xornimada iyo addoonnimadaba hooyadiibuu ku raacaya haddii hooyadii iska bixiso xolihii lagu kitaabeeyey or bay noqonaysa weladkeedana or buu noqonaya hadday iska bixin kari weydana ayadna addoon bay noqonaysa weladkeedana addoon buu noqonaya marka hooyadiibu welad ku raacaa xagga xurriyadda iyo xagga addoonnimadaba waxa lagu leeyahay ilmahaas ma jiro oo xoola ah uu sayidkiis u raacan karo maxaa yeel asaga waxba muunaysa iltizaamin lama dhihi karo sidii hooyadii ay mukaatabo u ahayd iyo asaguna mukaataba u noqonaya marka xoolaha laga baahanya la dhimaayo walxaqu xaq lagu leeyahay fiihi weladkaas xaqa lisayid sayid buu u sugnaaday ilmaha waxaa ku xaq lisayidkii wafii qowli qol ba wuxuu le maye lahaa addoontii dhashay ee mukaatabad ahayd baa xaqiisa iska leh labada qol haddaba waxaa ka dhalanaya falow qutila haddaba haddii la dilo waladkii faqiimatu waladkaa qiimihiisu lidilxaqi kii xaqa lahaa buu u sugnaaday haddii aan dhahno sayidkaa xaq ku leh waladkan haddii la dilo waxa weeye magtiisa ama qiimihiisa waxaa yeelan doona sayidkii haddii aan dhahno hooyadii baa ku xaqlena oo ayadaa waa w xornimada u jiidaysana markaa hooyadii baa iskale lakin qolka muctamadka sayidka iskale walmadhab muctamad waxaa weeye anna arsha jinaayatihi waxyeeladiisa uu geysto magdhowgeeda calayhi asagay saaran tahay waladkaas gabadha mukaatabada dhashay wax alla wix uu geystay in waxyeello ah asagaa loo raacayo ee sayidkii loo raaci maayo wa kasbahu kasabkiisa wa mahrahu meherkiisa wuxuu oogsado wa mahrahu meherkiisa haddii waxa wy waladkaasi uu dhadig yahay oo markaa gabadh la guursado oo meher laga bixiyo yunfaq waa laga bixinayaa minhaa kasabka iyo meherkaada calayhi asagaa lagu nafaqaynaya waaya wamaa fadala wixii ka soo hadha wuqifa waa la joojinaya wixii nafaqadiis ka soo hadhna wqifa meel baa la dhigaya waa la joojinaya fain cataqa hadduu xoroobo falahu asagaa yeelanaya wailaa hadduusan xoroobinna falisiyid siidkaa yeelanaya walaa yactiqu ma xoroobayo shayun shay oo min almukaatabi mukaatibka xilkiisa ka ahaaday xataa yu-addii ilaa uu bixiyo aljamiica dhammaan xoolihii lagu lahaa ilaa uu bixiyo xoolihii kitaabada ilaa uu mukaatabkii u wada bixiyo ma xoroobayo markii xadiidku ahaa almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhamun mukaatabku waa addoon wa fii riwaayati almukaatabu qinnun maa baqiya calayhi dirham mukalatabku waa addoon intuu dirham uu baaqi ku yahay walow ataa mukaatabkii hadduu la yimaado bimaalin xoolo faqaala sayidu sayidkii u dhaho haadaa kani xaraamun xoolahan aad keentay waa xaaraan waadu malihid walaa bayinata markhaatina uusan u haysanin arrinkaas sayidku xalafa almukaatab mukaatabkii ayaa dhaaranaya annahu xoolahani xalaalun xalaal inuu yahay wayuqaalu waxaa la odhanayaa lisayd sayidkii waxaa lagu leeyahay ta'khuduu xoolihii waad qaadan aw mase tubri'uhu mukaatabkii waad ka cafin canhu xoolihii waad ka cafinaysa labadaa midun soo galbare leh fainabaa hadduu diino hadduu diido qabadahu waxaa u guddoomi doona xoolihii alqaadi qaadigaa guddoomi doona faina kale mukaatabu mukaatabkii hadduu dhaartii ka maago uu ka cabsado xalafa waxaa dhaaran doona asayidu sayidkii baa dhaaran doona addoonkiiba markuu sayidkiisii xoolihii kitaabada u keenay ayaa wuxuu ku yidhi xoolahaan ii keento waa xoolo xaaraan oo aan adugu aan lahayn saa darteed kaa qaadan maayo wax markhaatiya oo caddayn oo arrinkaas uu ku sugi karana ma haysto waxaa dhaaranaya mukaatabkii in xoolahan iyo xoolo xalaala ay yihiin dabeetana sayidkii waxaa lagu odhan doonaa ama xoolahan sidaa ku qaado ama addoonkan cafi oo xoolihii ku lahayd ka cafi hadduu diido labadaas arrimood waxaa guddoomi doona xoolihii qaadiga ee addoonkii mukaatabkaana saas ku xoroobaya haddii laakiin mukaatabkii uu diido inuu dhaarto oo dhaartii ka maago sayidkaa dhaaranaya hadduu sayidku dhaartana waxaa weeyaan xoolo kala keen baa laleeyahay walow kharaja hadduu soo baxo almu'addaa xoolihii waxa weeye la bixiyey ee nujuumta ahaa nujuumulkitaaba ahaa mustaxaqan xaaluu yahay mid la mutay rajaca wuu laabanaya sayidu sayidkii wuxuu ola noqonayaa bibedeli bedelkiisii fain kaana hadduu yahay fi najmi اlakhiiri xilligii dambe hadduu ku sugnaa xoolaha baana waxaa soo caddaanaysa ana alcidka xornimadii lam yaqacinaysa dhicin wain kaana qaala wain kaana haba ahaado sayidkii qaala mid yidhi cinda akhdihi xoolihii markuu qaadanayay anta xorun xor baa tahay wain kharaja hadduu soo baxo maciiban xaaluu yahay mid ceebaysan xoolihii uu bixiyey falow waxaa u bannaan sayidkii radduhu inuu celiyo oo akhdu badeli badelkiisa uu qaato xoolihii uu bixiyey addoonkii mukaatabka ee sayidkiisii u keenay ayaa waxaa soo caddaatay xoolahan inuu yahay xoolo qof kale u iska lahaa oo uu soo dhacay maalan ama uu soo xaday mustaxaqa markuu leey waa saas waa xoolo la mutay oo qof kale uu mutaystay sayidkii markii xoolihii farihiisa ka baxaan wuxuu kula noqonaya addoonkii uu kitaabeeyey bedelkii xoolahaas maalan lacag bay ahayd kun bay ahayd lacagtii waa waxaa soo caddaatay lacag soo dhacaynay ahayd lacagtii sayidkii waa laga qaatay wuxuu kula laabanayaa kunkaa kunkiisi haddii kunkaa la bixiyey najm alakhiir yani xilligii u dambeeyey hadduu ahaa waxaa soo caddaanaysa addoonki inuusan xoroobinba addonkii maba xoroobin maxaa yeele xoolihii uu bixiyey xilligii u dambeeyey xoolo la hutay bay noqon marka waxaa laga rabaa in uu shaqeeyo u xoolo kale u keeno xataa hadduu sayidkii ku yidhi markii xoolihii u dambeeyey uu bixiyey ee mustaxaqa noqon doona xor baa tahay buui markii inta u dambaysa u keenay ayuu uhi xor baa tahay kadibna waxaa soo caddaatay xoolahaas in xoolo mustaxaqoo qof kale leeyahay ay yihiin saa ku xoroobi maayo xataa ereyga ku dhawaaqay anta xurun waxa weeye cibro ma leh sababtaa wuxuu moodayey xoolahan inay yihiin xoolo asaguu leeyahay haddii xoolahii uu keenay ay noqdaan xoolo ceebaysan oo waxa weeye khalal leh wuu iska celinayaa bedelkeedana wuu qaadanaya walaa yatasawaj guursan mahayo addoonkii la kitaabayay ilaa biidni sayidii sayidkiisa idankiisa mooyaane walaa yatasarac waxa weye ku raaxaysan maayo addoon wuu soo iibsaday biidnihi biidni sayidii xataa sayidkiisa hadduu fasaxo cala almadhab almuctabar haddaan qaban mukaatabku waa addoon waxaana loo kitaabay si uu u soo shaqeeyo xoolaha lagu kitaabeeyey dabeetana uu xornimad u helo xorriyad u helo saa darteed marka uu guursanaya waa inuu sayidkiisii u fasaxaa guurka hadduu doono inuu guursado maxaa yeele waa addoon intaa uu dirham baaqi ku yahay tasari laakiin looma ogolo tasawuj waa loo ogolay inuu guursado laakiin tasari looma ogolo addoommo inuu iska soo iibsado iskaga raaxaysto looma ogolo tasari waxaa la yidhaha addoon in la soo iibsado oo lagu raaxaysto taasaa la yidhaha taasinaba looguma ogola asaga maxaa ninkiisu waa daciif waaya walahu waxa uu bannaan mukaatabkii shiraau ljawaari hablihii addoommaha inuu usoo iibsado litijaaratan ganacsi ganacsi laakiin waa loo ogolyaha hablaha addoommaha inuu usoo iibsado waaya fain waiaha hadduu jaariyaddii u tago addoontii usoo iibsaday falaa xadda xad laguma leh walwaladu waladkii u dhashay nasiibu mid nasable weeye waxaan xad loogu yeelinayn maxaa yeelay shubhatulmilki baa meesha jirta shubhatulmilki ayaa jirta fain waladathu hadday ilmo ugu dhasho fi kitaabai kitaabadii dhexdeedii oo mase bacda cidqihi markuu xoroobay kadib biduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar tabicahu waladkaasi uu ku raacaya riqan addoonnimo wa cidqan xornimo walaa tasiiru ma noqonayso addoontii dhashay ee waxa weye waladkaas mustawladatan mustawlada u noqon maysa mukaatabkii fi adari muctabada daaqaba wuxuu ku yidhi haddii addoontii uu u soo iibsaday ganacsi ninkan mukaatabka ah uu u tago horta xalluguma leh waladkaasina wuxuu noqonayaa xor hadday welad u dhasho addoontaasi intaa uu mukaatabka ahaa ee weli uusan xornimo helin eh, ama markii uu xoroobay kadib ayay welad u dhashay laakiin muddada ay ku dhashay waxa weeye lix bilood wax ka yar intuu xornimada helay weladkaasi wuxuu ku raacayaa mukaatabkaas xagga addoonnimada iyo xagga xornimada labadaba markaa ma xoroobayo laakiin haddii uu saa ku xoroobo mukaatabkii oo xoolii wada bixiyan uu xoroobaya haddii uu iska bixin kari waayana addoonnimo ku raacayo gabadhaa u dhashay ee amada ahna mustawladama noqonayso mukaatabka mustawladama noqon mayso waaya maxaa ilmaha ay mustawladadu ay ku noqonayso gabadha waxa wey laga wada dashada ay mas-uuliyaddo ku noqonayso waa inuu xor yahay kanna waa mamluugba marka ay uurkiisa qaaday mamluug buu ahaa marka addoon la qabo oo maa lamid addoonta la qabo waladka dhashana waa addoon wain waladathu ilmihii hadday dhasho bacda alcidqi xornimo kadib lifowqi sittati ashhuri lix bilood wax ka badan wa kaana u ahaa mukaatabkaasi yadda u ahaa mid u taga oo la macaamila fahuwa waladkii xurun xor buu noqonayaa wahiya iyaduna ummu waladin waa mustawlado hadday addoontii ilmihii ee u dhasho mukaatabkii markuu xoroobay kadib muddo ku siman lix bilood iyo wax ka sii badan lix bilood wax ka badan ba ugu dhasho isla marka uu la macaamili jiray intii uu addoonka ahaa iyo intuu xoroobay kadibba xor buu noqonaya waladkaasi waladkaasi xor buu noqonaya ayaduna waxay noqonaysaa umuwalad ayay u noqonaysaa waaya maxaa waaa muuqata inay ilmihii uurkiisa qaaday intuu addoonnimada ku sugnaa ama markii uu xoroobay marka waxay noqonaysaa mustawladdu ayay u noqonaysaa walow cajala hadduu dedejiyo mukaatabkii annujuuma xoolihii lagu kitaabeeyey lam yujbari sayidu sayidkii lagu khasbi maayo cala alqawl inuu aqbalo in kaana lahu hadduu sayidku uu leeyahay fi limtinaaci diidmadii uu diiday qaradun ujeedo saxiixun qarad hagaagsan hadduu u leeyahay wadalika miaal kamuunati xifdihi sida kharashka kaga baxaya ilaalinta xoolahaas aw mase khawfin cabsi uu ka cabsanayo calayhi xoolaha uu cabsanayo in laga dhaco maala wa ilaa haddii kale oo sayidkii wax ujeedoo hagaagsan uusan u diidayn fayujbaru markaa waa la khasbaya fain abaa hadduu diida inuu aqbalo qabadahu lqaadi qaadiga guddoomaya haddii addoonkii la kitaabeeyey ee muddo xoolo lagu kitaabeeyey maalan muddo sanad ku siman ayaa lagu kitaabeeyey xoolihii lix bilood inuu qayb bixiy lix bilood inuu qayb bixiy dabeetana lix bilooddii hore markay dhammaatay ayuu xoolihii oo dhammaystiran ba ninkii u keenay wuu soo dedejiyey sayidkii hadduu diido inuu xoolihii aqbalo la khasbi maayo waase goorma haddii diidmadaas uu ka leeyahay ujeed hagaagsan sida maalan oo kale xoolahan xoola u baahan in la ilaaliyo kharash baana ku baxaya ilaalintooda isagoon imika ooma baahno ee wuxuu rabaa sanad kadib inuu xoolan helo maala waa raashin ilaalin u baahan ama xoolo nool oo in la dhaqo u baahan kharash baa kaga baxaya calaf iyo wixii la mida ah. ama xoolahan ayuu cabsanayaa oo xilli dhac baa lagu jiraa zamanu nahb xilli xoolihii la kala dhacaya lagu jira oo cabsi iyo colaado ay jiraan markaa la khasbi maayo waxaa ujeed saxiixu leeyahay haddii laakiin ujeed saxiixa ah iyo muraad saxiixa uusan arrinkaa diidmada uusan ka lahayn markaa waa la khasbaya oo qaadigaa le wuxuu leeyahay ka guddoon hadduu diido haddaba inuu guddoomo qaadigaa guddoomaya xoolihii qaadigii ayaa xoolihii hee guddoomaya saasuunu ku xoroobaya mukaatabkii haddii xoolihii o dhan u bixiy maxaa yaele qaadigu wilaayo caamu leh walow cajala hadduu dedejiye mukaatabkii bacdahaa xoolihii lagu kitaabayay badh ka mid ah liyubri'ahu si sayidkii oga cafiyo min albaaqi intii soo hadhay faabra'ahu dabeetana uu cafiyo faabra'a dabeetana uu cafiyo lam yasixa ma asaxayo addafcu bixintii ma asaxayso walal ibraahu cafintiina ma asaxayso sayidkii kitaabeeyey addoonka addoonkii la kitaabeeyey ayaa xoolihii lagu kitaabeeyey bar ka mida ah. ayuu sayidkii usoo dedejiyey si uu barhka kale uga cafiyo wuxuu hi nigow aan muddadii aad ii qabatay aan kaaga soo hormariyo xoolihii bar ka mida ah. intii kalena ad iga cafiyo maalan kun bay ahayd muddo sanadahana waa loo qabtay asna wuxuu ihi laba bilood markii soo wareegataba sideed boqol baan ku siinayaa intii kalena iga cafiyo dabeetna sidii buu yeelow ka cafiyey dafcigaas bixintaa uu bixiyey mukaatabka xoolihii ma asixin cafintaa uu cafiyey sayidkuna ma asixin sababtu waa maxay shardigii baa fasahaaday maxaa yeelay arrintan waxaa lagu magacaabaa dacwa tacajal masaladun wa khaas kuma ahee waa masale caam ahoo daymaha oo dhan ee dad ku macaamila ayay waxaa weeye masaladani gashaa oo haddii maalan qof aad ku leedahay dayn kun doolar ah oo uu bixinayo maala laba sano kadib dabeetana wuxuu ihi dayntii toddoba boqol oo ka mid ah aan kuu soo hormariyo iminka aan ku siiyo adigana inti kale iga cafi adna faaidaad ku qabtaa waan kuusoo dedejiye adna faidaan ku qaba oo bar baad iga cafinaysa taas waxaa la yidhaha dac watacajal dac xoolihii bar ka mid a bixi oo dedeji macnaha dac cafi weeyaan xoolihii bar ka mid a cafi in dayntaad lahayd watacajal xoolihiina ha lagu soo hormariyo taas jumhuurculamaa ma qabaan inay bannaanta jumhuurculama waxay leeyihin waa xaaraan caqdigan afarta aimo wa isku waafaqsay waxay leeyihin waxay shabahdaa riba aljaahiliya waa cagsi riba ribada cagsigeedi weya oo riba aljaahiliyada waxay ahayd culamadu isku waafaqeen inay xaaraanta ninka hadduu nin kale uu ku leeyahay dayn oo dayntii muddadeedii la gaadho wuxuu ku leeyahay ninkii uu daynta ku lahaa iqdi aw zid ama daynta iska wada bixi ama muddadaan ku kordhiyo dayntanaan kuu kordhiyo tanna waxaa wey cagsigado muddadii aan soo gaabiyo dayntiina bar aan cafino marka waa cagsu arribaa bay dhaheeno waa xaaraan taasi ma bannaanay dheh waaya walow cajala hadduu dadejiyo mukaatabkii bacdahaa nujuumtii kitaabada bar ka mid ah haduu dadejiyo liyubriahu sayidkiisa uga cafiyo min albaaqi intii kaleeta abrahu u ka cafiyo lam yasixa dafcu dhiibidii ma ansaxayso wlbra cafintiina ma ansaayso walaa yasu ma ansaay baycu nujuumi xoolihii adoonka lagu kitaabiye in la iibiyo walalictiyaadu canha in bede laga qaato ma banaano xoolaha lagu kitaabeeyey addoonka ma banaano in la iibiyo oo sayidkii iibiyo asagoon gacanta ku dhigin ma banaano inuu ka bedel qaatana ma banaano oo waxa weeye hadday danaaniir ahayd mata la dhaho daraahim igu bedel ama daraahim danaaniir igu bedel ma banaano taas waaya alow baaca haddaba hadduu iibiyo sayidkii xoolihii kitaabada hadduu iibiyo oo addaa mukaatabkii xoolihii lagu kitaabeeye uu bixiyo oo qofkii laga iibiyey uu siiyo addaa uu siiyo xoolihii kitaabad ilmushtari qofkii iibsaday lam yactiq ma xoroobayo fi adhari muctabad haddaan qabano wayuaalibu asaydu sayidkii uu ka dalbanaya xoolihii almukaatab mukaatabkii walmukaatab mukaatabkiina uu ka dalbanaya almushtari qofkii sayid ka iibsaday bima ahada minhu wixii uu ka qaatay buu ka dalbanayaa waaya haddii addoonkii xoolihii ku kitaabeeyey uu sayidkii iibiyo waxaan idhi ma bannaana taas haddii iibkaas uu dhaco maalan ninkani wuxuu ku kitaabiyey maalan شhan boqoloo kiish oo qamandi ah ayuu ku kitaabiyey calى sabiil miaal dabeetana xoolihii uu ku kitaabiyey ayuu nin kale ka iibiyey nin kale uu ka iibiyey dabeetana wuxuu ku yidhi addoonkii uu kitaabeeyey ninkaasaan xoolihian kuu kitaabiyey ka iibiye raashinka wareeji dabeetna addoonkii sidii buu yeelay oo mukaatabka ahayo ninkii ayuu ku wareejiyey mushtariga ahaa ayuu xoolihii ku wareejiyey ma xoroobaya ma xoroobaya maxaa yeelay waxaan nidhi oon horey usoo tilmaanay nujuumulkitaaba ama maalulkitaaba lama iibin karaa nig maxaa yeele xoolo mustaqira ma ah xoolo mustaqiroo gacanta lagu dhiga ma ah waxaaba dhici kartaba in sayidkan oo addoonkii uu tacjiiz ku xukmiyey ama asagaba isku xukmiyey ama awoodi kari waayaba taasaa dhici karta marka wax aan sugnaanin see loo hebina haddaba maxaa la samaynaya markaas sayidkii wuxuu ka dalbanayaa xoolihii uu ku kitaabayey raashinkii maalan ayuu ka dalbanaya mukaatabkiina wuxuu ku noqonayaa ninkii uu ku wareejiyey raashinkii oo wuxuu leeyahy raashinkii dib igu soo celi dib uga soo qaadanaya kadibna sayid ku wareejinaya saasuu marka ku xoroobaya walaa yasiu ma asaxayso baycu raqabatii addoonkii la kitaabiye raqabadiisi in la iibiyo fi ljadiid jadiid haddaan qabano falow baaca hadduu iibiyo faaddaa u gudo ila lmushtari kii iibsaday fii cidkii iyo xornimadiisi waxaa ku sugan hal qowlan labadii qowlen na soo dhaafay wahibatu hibadiisuna ka baycihi iibkiiso may la mid tahay sayidku ma iibin karo ma bannaano inuu raqabada addoonka uu kitaabeeyey uu iibiyo addoonka mar hadduu kitaabeeyo raqabadiisa ma iibin karo raqabadiisa maxa laga wadaa adoonka mukaatabka laftirkiisa ma iibin karo maxaa yeele iibka waxaa ka laazimaya inuu kitaabadii meesha ka saaro kitaabaduna waxaan horey usoo tilmaanay inay tahay eh, mid laazima ah. ma noo imaan masladaas dib bay nooga kitaabadu waxa weeye laazimatu min jihati sayid jaa'izatu min jihati almukaatab marka xagga sayidka laazimay ka tahay sidaa darteed ma iibin karo waa sida kale saas ayuu ku tegay abu xaniife iyo imaam maalik waay lakiin qolkii qadiimka imaam shaafici wuxuu leeyahay addoonka mukaatabka waa la iibin karaa saasuu imaam axmed qabaa waay haddaba haddii uu mukaatabkii u iibiyo addoonkii mukaatabkaa u iibiyey dabeetana xoolihii uu ku kitaabeeyey ayaa wuxuu ku wareejiyey mukaatabkii kii iibsaday kii asaga iibsaday ayuu siiyey saasuuna ku guddoomin ma xoroomayaa waxaa ku sugan laba qowl xornimadiisi labadii qor na soo dhaafay haddii nujuum اkitaaba la iibiyo waa labadii qor imika na soo dhaafay marka sida muctamadkaana ma xoroobayo waa kii aan nidhi lam yactiq fi اadhar adharka iyo muqaabilkiisii wey hibadiisana inuu hibeeyo mukaatabkii bayciisa la mid tahay baycana ma asaxaynin hibaduna saasoo kale noqonaysa oo iyadna ma asaxayso addoonkii mukaatabka lama hibayn karo wlaysa lahu sayidka ma banaana baycu maa fii yadihi fii yadi mukaatabi mukaatabkiisa gacantiisa waxa ku sugan inuu iibiyo waictaaqa cabdii addoonkiisa inuu xoreeyo wa taswiiji amatii addoontiisa inuu guuriyo sayidka uma banaano inuu mukaatabka gacantiisa waxa ku jira hee u iibiyo inuu addoonkiisa u guuriyo inuu addoonkiisa xoreeyo addoonku macnaha uu soo iibsaday ee maalu tijaara ku hela tusaalahaan adoonta na uu milkiye mukaatabkii uma guurin karo waxaaso dhan kuma tasarufi karo sababtoo ah mukaatabkii mar haddii la kitaabeeyey wuxuu sayidkii unoqonaya sida ajnabi oo kale ayuu u noqonaya xagga mucaamalaadka xataa waxbay kala iibsan karaa waaya sida darteed wax gacantiis ku jiro o dhan kuma tasarufi karo walow qaala hadduu ku dhaho lahu sayidkii rajulu nin hadduu ku dhaho actiq xore mukaatabaka ka aad kitaabaysa ku xore calaa kada intaa ku xore facala sidaa u yeelo cataqa u xoroobaya walzimuu ku waajibay maltazim wuu isku laazimiyey nin baa u yimid sayid dabeetna wuxuu hi addoonkii aad kitaabaysay xore intaana ku xore kun ku xore dabeetna sidii buu yidha mukaatabkiisiibuu xoreeyey xor baa tahay buui saas isku xoroobaya mukaatabkii ninkii yidhi xoree intaasaan ku siina waxaa laga rabaa wixii isku laazimiyey inuu bixiyo maxaa yeele tani waxay la mid tahay sida qof la qafaashay oo asiir ah oo lasoo furto ayay la mid tahay bimiaabati ama bimanzilati fikaaki asiir ama fidaai asiir asiir lasoo furto may la mid tahay walow qaala hadduu ku dhaho lahu sayidkii rajulu nin hadduu ku dhaho actaqa xorey mukaatabaka addoonkii aad kitaabaysa calaa kada intaa ku xoray facala uu sameeyey actaqa uu xuromaya walazima waxaana ku waajibayey maltazama wuxuu isku laasimay halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclaa wa aclam wsala allah wasalam cala nabiyina maxamed